bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin <clears throat> sala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu istinsaati alcaalimi wاlwaacidi xaadiri majlisihi liyatawafaruu cala istimaacih <clears throat> qofka caalimkaa ah inuu aamusiyo oo aamusin dalbo sunnanimadeedii ayuu u baab yahay ama mashruucnimadeeda walwaacidi iyo ninka waacidka ah inuu aamusiyo xaadirii majlisihi majliskiisa dadka joogo liyatawafaruu cala istimaacihi si ay markaasi u wada gaaraan dhegeysigiisa ayb si dhegeysigiisa marka ay u wada gaaraan oo ay u wada maqlaan iyaga oo dhan qaala rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can jariir bni cabdillaahi radia allaahu canhu qaal qaala linnabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebiga waxa uu igu yidhi fii xajati lwadaac xajati lwadaaci istansit innaasa dadka aamusi uma qaala waxa uu yidhi laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd gadaashay ha u laabanina oo ha ahaaninina gaalo qaarkood qaarka kale oo luqunta ka garaacayo tarjamada marka iyo xadiidka meesha iska waafaqayaan waxaa weyan ama maxalu shaahidka istansiti innaas dadka i aamusi aamusi dadka maxaa marka loo aamusinayaa liyatawafaruu cala istimaacihi si ay dhegeysigiisa u helaan oo ay u dhegeystaan marka qofka caalimka dadka hala aamusiyo ama qof u diri karaa ama isagii baaba dhihi kara war aamusa ayb oo dhegeysta yani waxa la sheegayo baabu maa yaquuluhu alrajulu almuqtadaa bihi ida facala shayئa fii daahirihi mukhaalafatun lilsawaabi maca annahu sawaab baabu bayaani maakii caddayntiisii buu u baab yahay yaquuluhu alrajulu qofka uu dhahayey qofkeeday almuqtadaa bihi lagu dayanayay idaa facala haddii uu sameeyo shay-an wax fii daahirihi sidiisa muuqato daahirka mukhaalafatun ay ku sugan mukhaalafo lisawaabi xaqa ama sawaabka u khilaafo maca annahu sawaabun iyadoo haddana xaqiiqadu ay tahay sawaab inuu yahay qofka ayb baabkan baab aada muhiim u ah waay wuxuuna ka hadlayaa qofka lagu dayanayo oo mathalan sheekha ah ama imaamka ah ama muftiga ah ama qaadiga ah ama amiirka ah qofka lagu dayanayo dhanba sidiisa ee dadku ay wanaag iyo ku yaqaanaan sharaf leh haddii uu sameeyo ficil sida muuqato loo arki karo shareecadu inuu khilaafsan yahay laakiin fil xaqiiqa haddana sawaab ah waa u muuqdaa laakiin xaqiiqdu saas ma aha maxaa laga rabaa qofkaas inuu dhaho marka wuxuu sameeyey wax sida muuqato loo arki karo sharcigu inuu khilaafsan yahay laakiin sharcigu isagu aanu khilaafsanaynba markaas maxaa laga rabaa marka inuu yiraahdo qofka sidaas ah waa baab aada muhiim u ah wuxuu leeyahay iclam ogow annahu yustaxabu lilcaalimi caalimka waxaa loo sunneeyaa walmucallimi iyo mucallimka kan dadka waxbaraaya waalqaadi iyo qaadiga waalmuftii muftiga wax jawaabo washaykhi almurabbii sheekha dadka tarbiyeeyo wakayrihim iyo kayrkood oo miman ah yuqtadaa bihi lagu dayanayo wa yukhadu canhu laga qaadanayo waxa wanaagsan an yajtaniba inuu ka dheeraado al afcaala ficilada walaqwaala hadallada watasarufaati tasarufaadka allatii kuwaas oo daahiruhaa sida muuqata daahirkeedu khilaafu sawaabi sawaabka khilaafkiisa uu yahay wa in kaana muxiqan mid xaq lehba ha ahaado qofka fiiha masa dhexdooda liannahu maxaa yeeley idaa facala daalika sidaa hadduu sameeyo tarataba calayhi waxaa ka dhalanayo mafaasidu mafaasid yani wuxuu ku leeyahay ninka caalimka ama ninka muftiga waaba inuu ka dheeraado wax kastoo loo malay karo in sharcigu uu khilaafsan yahay xaqba ba halahaada isagu haddii la doono maxaa yeele waxaa ka dhalanaysu ku yidhi arrintaa mafaasid fara badan min jumlatihaa mafaasiddaa waxaa ka mid a duduubkeeda tawahumu kathiirin in badan ismoodsiintooda minmanna <clears throat> ah yaclamu og daalika kaagaasi minhu isaga xaggiisa ka og anna haada kani jaa-izun inuu yahay wax bannaan calaa daahirihi sidiisa muuqataba bikulli xaalin xaalad kasto wa an yabqaa inuu baaqi noqdo daalika kaagaasi sharcan sharci wa amran iyo amar macmuulan bihi lagu camal falo abadan fii abadin weligeed qasidada koowaad waxay tahay ninkii caalimka ahaa ayaa la arkay isagoo samaynayo wax sida muuqato sharciga khilaafsan laakiin isagu markaas uu gar u leeyahay xaq u leeyahay ayaa lagu arkay ninkii arko qaar dadka kamida waxay u malayn karaan waxaasba inay sharci yihiinba oo waqti kasta la samayn karo qof kasta uu samayn karo xaalad walbana lagu samayn karo taasna waa qalad waxaa dhicin karta shay xaalad inuu bannaan yahay xaalad kalena uunan bannaanayn qofku marka haddii uu yiraahdo nin sheekha wixii lagu arko xaaladii banaanaydna ninkaa sheekh uu samaynayo qof inuu is yiraahdo war mar walba waxa waa iska banaan yihiinba inuu isdhaho mafsado waa marka taasna wa minhaa waxaa ka mida ana annaasa dadka yusii'uuna adanna bihi malada ayay u xumaynayaan ninkan fa yunafiruuna canhu dadkiibay ka xaggiisa ka kala eryaayaan ayb fayanfiruuna canhu way ka cararayaan wayunafiruuna gayrahum geyrkoodna way ka cararsiinayaan can akhdi alcilmi canhu cilmiga in xaggiisa laga qaato ayay ka cararsiinayaan dadka watasqudu waxaa dhacaysa marka meeshaa ku dhacaysa riwaayaatuhu riwaayaadkiisii wa shahaadatuhu iyo markhaatidiisii wayabdulu waxaa burayo alcamalu ku camalfal bifadwaahu fadwadiisa lagu camal falo wayadhabu waxaa tegaya rukuunu nufuusi nufuusta ku yacni iilashadooda ilaa maa ay u yeeshaan nufuusta ay u yeelato yaquuluhu ninkan uu dhahayo min alculuumi culuum ah wahaadihi tanina mafaasidu mafaasid weeyaan daahiratun muuqato fayanbaqii lahu waxaa u habboon ijtinaabu afraadiha mafaasidaa keli keligeeda inuu ka dheeraado fa kayfa bimajmuucihaa dhammaanteed maxaad u malaynay marka yani mafsadadanna wuxuu leeyahay qofku haddii ounan ka dheeraanin waxyaabaha sida daahirka sharciga khilaafsan xaq ba ha u lahaada isaga hadduu doonee haddii uunan ka dheeraanin waxaa imaanaysa dadka inay ka cararaan keyrkoodna ay ka cararsiiyaan ayb oo ay dadka marka laga didiyo in cilmiga laga qaato ayb oo meeshaasi marka ay ku dhacdo riwaayaadkiisii fatwooyinkiisii nufuusta dadka oo warkiisa iyo fadwadiisa iyo aqwaashiisa u iilan jirtayna inay ka cararto waxaasoo dhanna waa mafaasido waxay keenaysaa shay sharci cilmigii in markaa aan lagu dhaqmin ayb isaguna uu sabab u noqdo ayb marka mafaasiday taana ka mid tahay alimaam ibn اlqayim kitaabkiisa la yiraahdo eh, tafsiir lmucawidateynka ee badaa'ic ulfawaaidka ku dhex jiro wuxuu sheegay dad shaydaanku maraatib inuu leeyahay dadka uu kasoo galo sida u wadayba wuxuu yidhi oo minha waxaa kamida maraatibtii kabaa'irta qofka qof ahlu fadli ama ahlu cilmiba ah inuu dhexgeliyo kabiira dembi weyn inuu ku dhiirigeliyo inuu galo markuu dembigaa galana uu tuso isaga junuudiisa inuu tuso uu yidhaa ninkii fiiriya sheekha ahay caalimka ahay waxaas ku dhex jiraa kuwa marka isaga shaydaanka junuudiisa ka midana inay intay kacaan oo ay markaas galaan shaqo aad u adag oo ah inay dadka uga digaan inay markaa yidhaahdaan eh, ay ku ceebeeyaan intaasan shaydaan bay u shaqaynayaan laakiin iyaga ma isdareensana oo wuxuu yidhi alimaam ibnulqayim iyagaa ka daranba ninkaas maxaa yeele ninkaas nafsadiisa unbuu dembi ka galay laakiin iyaga waxay dembi ka gelayaan dad eh, yacni xumaan fara badan bay samaynayaano dadkii inay ninkaa cilmigii ka qaataan ayay ka reebayaan halkaas baa marka dacwadii iyo diintii faafitaankeeda oo hakadka gelayaa shaydaankuna markaasi uu aad iyo aad arrintaas u rabaa kuwaas marka wuxuu soo qaatay aayaddii in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu aayadda ayuu soo qaatay lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira adduun aakhiraba inay cadaab aad u xanuun badan ay leeyihiin ayuu sheegay qofkii jeclaysto xumidu inay faafto maxaad u malaynaysaa ninka isaga faafinaya marka kuwaa marka waxay isu haystaan buu yidhi inay diinka nasxi ugu jiraan laakiin daacatan lishaytaan ayay waxyaabahaas u samaynayaan marka haddii shay shubha ah sidaan oo kale ah qof caalima inuu ka dheeraado haddii lagu arko kuwaasoo kale yaa waxay samaynayaan iyo shaytaan ayaa ka faa'iideysanayo markaana waxaa meesha dacwadii ayaa hakad ku gelayso wuxuu yidhi marka faida xtaaja ilaa shayin faida xtaaja haddii uu u baahdo ilaa shayin wax min daalika kaagaas ah wa kaana muxiqan wa kaana uuna ahaado muxiqan mid xaq leh fii nafsi alamri yani xaqiiqada nafsulamrigii iyo xaqiiqadii haddii uu yahay ninkan nin xaq u leh arrinkan inuu sameeyo oo dembi isaga aynanba u ahayn waxaan una baahdo muxuu sameynaa lam yudhirhu ma muujinayo dadka ma tusaayo fa in adharahu haddii uu muujiyo ow dahara ama uu muuqdo ow ra'a almaslaxata ama uu maslaxa u arkaba fii idhaarihi muujintiisa liyuclama jawaasuhu banaanaanshihiisa si loo ogaado wa xukmu sharci fiihi sharciga xukunka uu ka qabo fayenbaqii haddaba markaa waxaa habboon an yaquula inuu yidhaahdo haada aladii facaltuhu kan aan sameeyey laysa bixaraamin war ogaada waxaan aan samaynaya xaaraam ma aha ow amase inamaa facaltuhu waan sameeyey litaclamuu inaad ogaataan annahu laysa bixaraamin xaaraam inuunan ahayn ida kaana calaa hada alwajhi wejigan marka wejkan marka uu yahay alladii facaltuhu aniga aan sameeyey habkan aan u sameeyey war xaaraan uma ahane ogaada wahuwa kada wakada waana sidaa iyo sidaa wejku wa daliiluhu kada wakada daliilkiisuna waa kaa iyo kaa inuu yirahdo rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can sahli bni sacdin asaacidiyi radia allaahu canhu qaal ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkan arkay qaama cala almimbari isagoo mimbarka ku istaagay korkiisa koray fakabara wakabara annaasu waraa'ahu allaahu akbar buu yidhi dadkiina allahu akbar bay ka daba dhaheen faqara'a warakaca warakaca annaasu khalfahu waa rukuucay dadkiina way ka daba rukuuceen uma rafaca waa soo kor noqday uma rajaca alqahqara gadaal gadaal ayuu usoo baxay fasajada cala alardi dhulkiibuu ku sujuuday uma caada ila lminbari mimbarkiibuu u noqday xataa faraqa min salaatihi ilaa salaadiisii uu ka baxay uma aqbala cala annaasi dadkiibuu kusoo jeestay faqaala waxa uu yidhi ayuha nnaas dadow inamaa sanactu haada kan ayaan sameeyey litatamuu bi saa aniga iigu dayataan walitacallamuu saad u barataan salaatii salaadeyda aad u barataan shaahidka marka waxaa weeyaan de mimbar in lagu tukado ma yani wax la yaqaanay ma aynan ahayn laakiin sababka ugu tukaday buu nebigu muujiyey marka xaqa u lahaa inuu ku tukado maxaa yeele mimbarku waa meel korayso marka uu fuulo dadka u arki karaan laakiin hadduu dadka la sinmo kuwa gadaale kuwa hore uga aadismayo wuu sheegay marka rasuulka sal ll ly slam sababka ku xambaaray ayb walaxaadiisu axaadiisa fii hada albaabi baabkan dhexdiisa kahiiratun weeyaan mid aad u fara badan ka xadiidi inahaa safiyatu oo kale xadiidkii ahaa inahaa safiya marka xadiidkeedu muxuu ahaana nabiga caleyhi salaatu wasalaam isagoo ictikaaf ee ku jira ayaa xaaskiisii safiya soo booqatay xoogaa yar waa yar sagootiyey markuu sagootinaya ayaa waxay arkeen laba ninoo ansaarta ka mid a arkeen nebiga oo haween la socdo markaas inta socodka boobeen bay carabeen kaalay buyiri calaa rislikuma war tartiib tartiib tartiib inahaa safiyatu safiya yn xaaskaygii safiye ahayd weyaan buwax kale ma ah muxuu saa u yiri marka nebiga xaaskiisa inuu la socdo xaq waa uu leeyahay laakiin daahirka maxaa loo malayn karaa mu habeenna iyadoo ay tahay naag ajnabi waxaa inay tahay qofka looga malayn karaa rasuulka looma malaynayo dabcan sida inuu yeelayo qof mumina ma u malaynayo rasuulku inuu xumi sameeyo haddana laakiin nebiga sida wuxuu u sameeyey waxa ay tahay dadka inuu tuso waxaan inuu xaq u leeyahay saaxadiisana uu si fiican u beryeelo nimankii marka waxay dhaheen rasuulka ilaahay adiga maan xumaan kuugu malaynayna markaasuu wuxuu yidhi ina shaydaana yajri min ibni aadama majra dami war shaydaanku bani aadamku wuxuu uga socdaa dhiigga meelahu uga socdoo kale waxaan ka baqay qalbigiina inuu wax ku tuuro ood naar ku mudataan markaas marka rasuulka ilaahay hadduu sidaa yeelayo maxaa umalaynaya marka adig hadday dadku marka adoo ficil samaynaya ku arkaan ficilkaasna loo qaadan karo inuu xaaraan iyo oo kale uu yahay laakiin adiga marka aad samaynayso iyo habka aad u samaynayso wejkaasi oo wej bannaan uu yahay inaad dadka u sheegto waa aad tiraa war wejkan wejkii bannaanaa ah, way ogaada inahaa safiya marka taas weliba khaasatan qofka cilmigiisa laga faa'iideysanayo ma kusii jira isagoo inuu aad sidaan isu beri yeelo oo kale wa fi lbukhaariyi ana caliyan cali shariba qaa'iman istaagu wax ku cabay wa qaala waxa uu yidhi ra'aytu rasuula allahi sal ly salam nebigaan arkay facala isagoo samaynaya kamaa ra'aytumuunii facaltu saad i aragteen anoo samaynay yani kaanuu istaag ku cabidda axaadiida kusoo aroortay oo nebigu uu raabay in istaag lagu cabo ma ogtaha marka haddii qof xadiidkaa maqle oo arko cali oo istaag wax ku cabayo wuxuu isdhihi karaa war nahyigiiba ku jiraaba ninkaani wixii nebigu reebay markaasuu cali wuxuu yidhi war may nebigaan arkaa susayi yani xaaladaanoo kale istaag waa lagu cabi karaa w dhib malaha ama xaaraan ma ahan saad u malaynaysaanba walaxaadiisu axaadiista iyo walaaathaaru aathaarta fi hada almacnaa macnahan dhexdiisa ku sugan fi saxiixi saxiixa dhexdiisana ah mashhuuratun weeyaan kuwa iska caan ah baabu maa yaquuluhu taabicu lilmatbuuci idaa facala dalika ow naxwahu baab kaloo muhiima waa isaga kanna baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquuluhu taabicu qofka taabica ah ee uu dhahayo lilmatbuuci midkii la raacayay arday iyo sheekh yaa taabic ahna ardayga ah matbuucana yaa ah sheekha ah matbuuc taabic waxaa layiraa midka wax dabagelayo matbuucna kan la dabagelayo marka taabicu waxa uu dhahayo lilmatbuuci midkii la dabagelaye idaa facala daalika waxaagaas aan soo sheegna haddii uu sameeyo wax yacni laysdhihi kara sharciga amay ku khilaafsan tahay ow naxwo ardayga marka maxaa u furan sheekhii la sheegbe iclam ogow ayuu yiri annahu yustaxabu waxaa loo sunneeyaa litaabici midka wax raacaya taabica ah ardaygii oo kale waaye idaa ra'aa haddii uu arko min shaykhihi sheekhiisa waqayrihi iyo keyrkii haddii uu arko min manna ah yuqtadaa bihi lagu daydo shay-an hadduu ku arko wax fii daahirihi sidiisa muuqata shaygaasi mukhaalafatun uu ku sugan yahay mukhaalafo ay ku sugan tahay lilmacruufi shaygii sharcigu yaqaanee macruufka ahaa khilaafsanaan uu khilaafsan yahay wixii ay ku sugan tahay sida muuqato ardayga maxaa laga rabaana an yas'alahu canhu inuu su-aalo sheekhiisa biniyat listirshaadi hanuun dalab niyadiis inuu ku weydiiyo yani niyo xun inuu ku su-aala lama rabo markuu sheekhiisa weydiinayo waxaa la raba inuu ku weydiiyo hanuun inuu goobayo oo raadinayo fa in kaana haddii uu yahay qad facalahu naasiyan haddii uu sameeyey qofkii la sheekha ficilkan naasiyan isagoo hilmaansan tadaarakahu waa ishaleelaa markaas waa isqabanaya wain kaana facalahu caamidan kas hadduu u sameeyena wahuwa saxiixunna uu yahay saxiixna ay tahay fii nafsi lamri xaqiiqadu say tahay bayanahu lahu waa u cadaynaya sheekhaadi baa waxaa ku aragtay wax aad is leedahay sharci waa khilaafsan yahay maxaad leedahay markaas war xaaraan baad ku dhacday joog ma dhehaysid waa weydiinaysaa su-aal ahaan sheekhow masaladaas ka warran masaladii isagu aad ku aragtay masaladaa ka waran sidaa ma la samayn karaa niyadaaduna markaas waa inay noqotaa niyo istirshaad iyo hanuun dalab haddii marka sheekh uu is-iloobay asaa isqabanaya markaas haddii uunan is-iloobin sida uu u sameeyeyna si bannaan ay tahay waa u cadayna marka war sidaan waa sax masaladu saas waa ilaa waktigaas iyo waktigaas iyo waxa waxaa markay dhacaan waa la samayn karaa waxaas waxaas saas ugu bayaanina jaahil baa tahay iyo faasiq baa tahay iyo waxyaabahaasoo kale maya dadka marka lagu dayday ahlu fadliga laguma dhaho faqad rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can usaamata bni zaydin radia allaahu canhuma qaal waxau yidhi dafaca rasuululahi sal slam min carafata nebiga carafa ayuu kasoo tegey habeenkii markii qoraxda dhacday ahayde xataa idaa kaana markuu ahaa bishicbi meesha yacni kaynta ah ama gosha ah ayb nasala waa degay fabaala waa kaadiyey uma tawada'a waa weyse qaatay usaama marka wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi asalaata yaa rasuul allah atusalli salaata nabi allow salaada ma tukanaysidoo aan iri faqaala waxa uu yidhi asalaatu amaamaka salaada hortaaday jirta musdelifa ayaa lagu tukanaa waa la akhira maqribka waa la dib dhigaa cishaha iyo maqribka layskula tukanaa musdelifa marka salaada meeshii lagu tukan lahaa way kaa horeysaa marka usaama nebigu su-aal ahaan u weydiiyey waqtigii maqhribka waa galay dabcan sida u muuqatana de maqhrib waqtigiis hadduu galo waa la tukan jiray rasuulkii marka ma tukanaysido ayuu yiri markaasuu nebigu meesha inaan lagu tukanaynin iyo cudurdaarkiiba u sheegay asalaatu amaama saas in loo weydiiyey marka laakiin inaad tira hawarniya waxba mataqaanida tukaniya waqtiga waa la gaaray iyo waxaasoo kale lama rabo eedaab ma ah waxaas qultu inamaa qaala usaamatu dalika usaama sidaa ayuu yiri liannahu danna wuxuu maleeyey ana anabiya sala allahu caleyh waali wasalama nebiga nasiya inuu iloobay salaata almaqribi maqribka salaadiisa wa kaana qad dakhala waqtuhaa waqtigeedana wuxuu ahaa inuu galay wa qaruba khuruujuhu bixidiisana ay soo dhowaatay qaala warawaynaa fii saxiixayhimaa qowla sacdi bni abi waqaas ayaanu warinay labada saxiix dhexdooda ku warinay yaa rasuul allah maa laka can fulaan rasuul allow hebel maxaa uga tagtay maa laka can fulaan maxaa lahaantaada ahaaday hebel xaggiisa maxaa ka qabtaa wallaahi baan ku dhaartay inii la uraahu waxaa la imala gelinayaan u malaynayaa muminan inuu yahay xadiiskii mashhuurka ah wa fii saxiixi can buraydata ana anabiya sala allahu alayh waali wasalama salla salawaati salaadihii buu tukaday yowma alfatxi maalintii maka la furtay biwuduu'in waaxidin hal weyse qaaduu kuwada tukaday salaadihii dhammaan yani waa isku dhowrtay weysadii isku dhowrtay faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi laqad sanacta alyowma maanta waxaad samaysay shay-an shay lam takun tasnacuhu aadan samay jirin rasuul allow maxaa soo kordhay su-aal ahaan faqaala waxa uu yidhi camdan kas ayaan sanactuhu sanactu waan sameeyey camdan kas ayaan u sameeyey sanactuhu waan sameeyey yaa cumaru cumarow meeshaa marka maxaa ka caddaatee salaad in laysku dhowran karo bis waa fahmay cumar marka masaladii wanadaa'iru haada kan oo kale kahiiratun weeyaan mid iska fara badan fi saxiixi saxiixa dhexdiisa mashhuuratun oo caan iska ah fiir marka labada baabba sharciga wuxuu ka soo bixiyey alimaamu nawowi ninka caalimkaa ah waxa la gudboon haddii uu sameynayo wax sharciga khilaafsan sida daahirka ah laakiin isaga cudurdaar markaas uu haysto baabkii kalena wuxuu ku keenay ardayga wixii uu dhihi lahaa isagana sida uu sheekha ula macaamili lahaa marka aad iyo aad buu maskaxdiisa wuxuu ku dhalaaliyey qur-aankii iyo sunnadii iyo axkaam uga soo saari lahaa iyo aadaab lilaahi daruhu marka waana keenay marka baabbaab buu kugu sameeyey waxaan marka axaadiista markay ku dhex jirto waxaan makaaga baxayaan adiga marka ahlucilmiga in xaqooda loo ogaado yacnii cilmigoodana aad loo firfiiriyey wanadaa'iru hada kathiiratun fi saxiixi mashhuuratun baabu lxathi cala almushaawarati isku boorin laysku booriyo cala almushaawarati talada in laysla tashto showrka iyo talada in laysku booriyo qofka keligii wax uusa iska goosanin isaga qaala allaahu tacaala alla waxa uu yidhi washaawirhum la tasho filamri arrinka arinka kala tasho walaxaadiisu saxiixatu axaadiista saxiixa fii dalika kaagaasi kathiiratun weyaan kuwa badan mashhuuratun layska yaqaano caan ah watuqnii deeqaysaa haadihi alaayatu aayadan alkariimatu ee wanaagsan can kulli shayin shay kastaa xaggiisay ka deeqaysaa ayb ayb way deeqaysaa marka aayaddan baa deeqaysa wax kasta kaa deeqaysa buu leeyahay fainahu idaa amara allaahu subxaanahu watacaala allah hadduu amray fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa nasan nas jeliyan muuqdo nebiyahu nebigiisa uu amray sala allahu caleyh waali wasalam bilmushaawarati taladii inuu tala qaato maca annahu akmalu lkhalqina uu yahay khalqi kan ugu kaamilnimo badanna uu yahay fama dannu bikayrihi keyrkii maxaa umalaynay marka haddii nebiga ilaahay la amrayo dadka ugu kaamilnimo badan eh, mushaawaro inuu sameeyo iyo u dadka la tashto maxaa u malaynaysaa eyrkii maxaad u malaynaysaa buu yidhi waclam ogow ayuu yidhi annahu yustaxabu waxaa la sunneeyaa liman hama biamrin arrin qofkii ku hamiyo ku fakaro an yushaawira fiihi inuu talageliyo man uu ka talageliyo la tashto yahiqu bidiinihi diinkiisa uu ku kalsoon yahay wa khibratihi khibradiisa uu ku kalsoon yahay waxa uu u leeyahay wa dhugtiisa wa nasiixatihi daacadnimadiisa wa waracihi xalaal xalaalmiradnimadiisa wa shafaqatihi naxariistiisa qof kasta lalama tashto ogohodmaxaa yeele shaydaankuba wuxuu isaga kaa dhigaya nin kula talinayo waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin uu yidhi meesha marka wuxuu leeyahay waxaa la sunneeyaa qofkii arin ku fakaro inuu tala geliyo yow la tashanaya marka qof awalan diinkiisa lagu kalsoon yahay ruuxa haddaan diintiisa lagu kalsoonayn tala ma galo ayb oo meel buu kaa tuurayaa wixii ilaahay raalli ka ahaa ma fiirinaayo wahaakada khibro qofka hadduunan u lahayn waxa lagala tashanayana waxa weyaan maba yaqaanaba ayb dhug inuu leeyahay daacad inuu yahay haddii wixii uu yaqaano laakiin unan daacad adiga kuu ahayn waxba kuu tari mayso taladiisa xalaal miirad inuu yahayo qof aan shubuhaadka iyo waxaa ka leexleexanin haddii uu yahay aan xalaal miiraninna waxaa laga yaabaa inuu meel daran kugu rido qof dhimrin badan oo naxariis kuu hayana inuu yahay wayustaxabu waxaa la sunneeya an yushaawira inuu la tashto jamaacatan jamaaco bisifati almadkuurati sifadii lasoo sheegay ku dheehan jamaaca sifaadkeeda aan soo sheegnay lah inuu la tashto wayastakira minhum uu ka badsado xaggooda wayucarifahum uu ogeysiiyo maqsuudahu ujeedkiisa min daalika alamri uu kaleeyahay danta meesha uu u socdo waxa uu ka inuu sheego wayubayina wa an yubayina inuu u caddeeyo lahum iyaga maa waxa fiihi dhexdiisa ahaada min maslaxatin maslaxa iyo mafsadatin mafsada ah in calima haddii uu ogaado shay-an waxu min daalika kaagaas ah war meesha dhibkaanay leedahay wanaagganna waa leedahay wayataakadu akadu lamru amarku waa adkaanaya bilmushaawarati lays amray fii xaqi wulaati l umuuri dadka madaxda ah weliba iyaga aad ayaa la rabaa inay dadka ula tashtaan ayb fii xaqi wulaati umuuri alcaamati umuuraha caamka kuwa tawelina ka suldaani walqaadi'i naxwihima taladood inay iyaga badan tahaa aad weliba loo adkeeya ayb oo dadka litaliyayaal inay ahaadaan lama rabo qofka markii lala tashto qof la qiimeeyo isu arkaa daacadnimo yaa laga yaaba inuu kugula taliyo isagiina marka taladii iyo maamulkii iyo wanaagiina inuu si fiican u wado walaxaadiisu saxiixatu axaadiisa saxiixa fii mushaawaraati cumar cumar bni lkhadaab cumar la tashigiisa ku saabsan radia allahu canhu asxaabahu oo la tashanayay wa fii rujuucihi noqodkiisa ilaa aqwaalihim aqwaashooda oo u laaban jiray kahiiratun weeyaan mid badan mashhuuratun caan iska ah uma faaidatu lmushaawarati mushaawarada faa'iidadeeda waxay tahay alqabuulu aqbalid min almustashaari kii talada laga dalbay warkiisa la aqbalo idaa kaana haddii uu yahay bisifati lmadkuurati tilmaantii lasoo sheegay oo inuu diin leeyahay khibrad leeyahay dhug leeyahay daacad yahay xalaal meerad yahay dhimrin badan yahay walam tadhar aynana muuqanin almafsadatu mafsada fii maa kii ashaara bihi oo uu ishaaray haddaanay ka muuqanin yani faa-iidada ku jirta waxay tahay ninkii sifadaa wanaagsan lahay lala tashtay warkiisa in la aqbalo haddaan dhib ku jirin wa cala almustashaari midka lala tashtay korkiisa waxaa waajib ku ah badlul wusci tabarta inuu bixiyo fi nasiixati daacadnimada iyo talada uu ku bixiyo wa icmaalu lfikri fikirkiisa inuu ku warwareejiyo fii daalika arrinka uu kaga shaqaysiiyo faqad rawaynaa fi saxiixi muslimin waxaanu ku werinay can tamiimin iddaariyi radia allaahu canhu can rasuulilahi sal l slam annahu qaal addiinu nasiixa diintu waa daacadnimo layskula taliyo qaaluu liman yaa rasuul allah iyuu u yahay qaala lilaahi wa kitaabihi wa rasuulihi wa a'immati lmuslimiina wa caamatihim qaala warawaynaa fi sunani abi daawuuda watirmidiyi waannasaa'iyi wabni maajah can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal salam nebigu waxauu yidhi almustashaaru ninka lala tashtay mu'tamanun waa nin la ammaaneeyey ninka haddii lala tashto ammaano horta waxaas lagala tashta waa inuu sir ka dhigo ma meel walba ku faafinin waa nin wax lagu ammaaneeyey waa inuusan waxba hadlaynin ayb meesha marka wuxuu leeyahay xadiidka tirmidi bitamaamihi buu u wariyey min dariiqi shaybaan bni cabdiraxmaan can cabdilmelik bni cumayr can abi salamata can abi hurayrata qaarkiisna xadiidka nasaai buu ku jiraa marka imaamu nawowi xadiidka inuu nasaai u tiiriyo waa asli lxadiid ee lafdiga xadiidka ma aha sida in lagu baraarugsanaado marka fi fii tuxfati alashraaf lilmiziyi lilxaafid mizi ayb qofku marka inuu taladaas mushaawarowax inaanu isaga dhaqaaqin ilaa uu tala talageliyo ilaahay nebigiisa washaawirhum fil amri ku yiri khaasatan marka qofkula talina hadduu qof adiga daacad ku a ah, khayrkaaga jeclo kuu dhimrinaayo diinkii yaqaano waxyaabahaasoo dhan sifaatkaas marka uu leeyahay baabulxafi calaa tiibi ilkalaami <clears throat> warka wanaagiisa isku boorin laysku boorinayo hadal wanaagsan qofku inuu ku hadlo qaala allahu tacaala alla waxau yihi wakfid raarici janaaxaka garabkaaga lilmuminiina muminiinta u raarici maxaa laga wadaa marka garabkaaga muminiinta u raarici macnaheedu waxay tahay muslimiinta u tawaabuc ha iska kibrinin war jilicsan kula hadal muslimka warawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can cadiy bni xaatimin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi ittaqu naara war naar ka dhowrsada oo iska ilaaliya walow bishiqi tamratin timir gabalkeedba aad uga dhowrsataane hal timir jeexeed oo aa qof ku sadaqaysataanba naarta iskaga ilaaliya faman lam yajid qofkaan helin fabikalimatin kelmad tayibatin wanaagsan naarta ha uga dhowrsado kelmad fiican naarta ha uga dhowrsado haddii warkaagao dhan war xun oo adag oo qallafsan oo cay ah ou noqdo naaray ku geena afka kelmada jilicsan jilicsan ee wanaagsanna qofka wuxuu ku galaa janno ku galaa naarna uga badbaadaa sida xadiisku tilmaamayo marka qof walba ku dadaal inaad dadka muslimiinta hadal jilicsan kula hadasho ayb iyaga hadday doonaan korka kaa fuulaan muslimiinta ayb <clears throat> laakiin zamankan zaman cajiib lawa dadka yani waxaa weye qofka haddii hal gaal oo u yimaado hadal fiican jilicsan oo bashaasho ah ayuu kula dhaqmaa qofka muslimka walaalkiina ma u dulqaadan karo war fiicanna ma kula hadlayo bal hadda waaba ka sii dartaye cadowga adduunyada cadow isku ah yani waxaad arkay qofka muslimka qofka uu cadowsanayo waa muslimka kale ee la degan deriska la-ah ku afka ah ku diinta ah ku dhaqanka ah ee uu yaqaanay uu cadowsana deegaanada muslimiinta maanta ama annaga dalkeennaba qolaba qolada ay deriska la tahay col la tahay oo ay dagaal kula jirtaa oo ay xaasidnimo kula dhaqantaa kulligoodna marka gaalka isku diraayo markuu u yimaado nin walbaa fadhiga uga kaca marka tacaaliimta islaamka meesha marka waa loogaga tegey marka ilaahay aan ka cabsanno akhlaaqdeennana aan wanaajinno muminka waxaa lagu yaqaanaa ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum qofka muslimka ah ha ku dhibo wuxuu raba hakugu sameeyo ha kugu kor socdo yacni mar walba iimaanka idinka dhexeeya calaaqadaas haddaad adiga u ixsaan fashana wuu isgarana isaga laftirkiisa idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim laakiin gaalkii haddaad weli xamiima ka dhigata ka waran isaga naco bixujati aad tira aniga gaalkan waa inabadgeliyaa waxbuu isiiyaa dhaqaalow isiiyaa kama maarmo marka walaha iyo baruhu lacag iyo kuma xirna wuxuu ku xiran yahay iimaanka laa ilaha illa allahu yuu ku xiran yahay qofku marka inuu taa dareensanaado qalbigu haddii kale ka bukaa ayb ilahan ka magangelna amraad lquluub shaydaanku marka nebiguna waa ka yiri sal l salam ina shaydaana qad aysa an yacbudahu lmusalluuna fi jaziirati alcarab walaakin bitaxriishi beynahum shaydaanku wuu ka quustay in dadka tukadaa ay ku caabudaan jasiirat alcarab laakiin muxuu sameynaa uunan ka quusanina inuu isku diro oo isnecbaysiiyo oo isqabad siiyo ayb soomaalidii maanta hadda iyada waaba laysku dirayba iyadaa laysku diray ayb ilaa heer waxay marayaan marka cadowgoodii kuwii ugu darnaa ay isu soo kaxaystaan isku baabi'iyaan qolaba qolo kale ay isleedahay waxbaa lagaa dhiga adiga wax laga dhigayaana male warawaynaa fi saxiixayhima can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alayh waali wasalama kullu sulaama xubin kastoo min annaasi dadka ka mid ah calayhi sadaqatun sadaqa korkeeda ah sadaqatu lbadan qofka inuu ka shukriya alrabaa jirkaan soo toosay saaka caafimaadka kusoo toosay inuu ka shukriyo kullu sulaama xubin kastoo min annaasi dadka kamida caleyhi korkiisa sadaqatun ayaa ah kulla yowmin maalin kasto <clears throat> ama kulla yowmin fii kulli yowmin maalin kasto labada waa la dabdiy tadlucu fiihi shamsu qoraxda ay soo baxayso yacdilu waa cadaalad falaa bayna alithnayn laba ayuu u cadaalad falaa sadaqatun waay sadaqo yacdilu yacni cadluka waay masderka laqbay cadluka adiga cadaalad falkaaga beynalithnayn laba a u cadli fashaa sadaqatun waay wa yuciinu rajula wa icaanatuka adiga kaalmayntaada arajula ninka aad kaalmaysa fii daabatihi a ku kaalmaysa daabadiisa dhexdeeda fayaxmiluhu oo xambaaraya calayha korkeeda aw yarfacu lahu oo u koryeelayo calayha daabada korkeeda mataacahu alaabtiisa ugu koryeelayo sadaqatun <clears throat> yani wayuciinu arajula wa icaanatuhu alrajula fii daabatihi saasay ka dhigantahay fayaxmiluhu calayha faxamluhu calayha oo u qaado ow yarfacu lahu rafcuhu lahu calayha mataacahu oo u koryeela sadaqatun qaala waxau yihi walkalimatu ayibatu kelmada wanaagsani sadaqatun waaye wabikulli khudwatin tallaabo kasta yamshiiha uu soconaya ila salaati salaad intii ka ah u soconayaana sadaqatun wayumiidu aladaa wa imaadatuhu zuulintiisa aladaa xumida wasakda uu zuuliya cani ariiqi jidka uu ka zuuliyaa sadaqatun waaye iyaduna wlkalimatu ayibatu sadaqatun uu ka rabaa qultu asulaama bidami siini wa takfiifi laami axadu mafaasili acdaai linsaan qofka xubnihiisa kala goysyadooda mid kamida ah xubin wa jamcuhu sulaamayaatun waay jamciisa bidami oo wa fatxilmiimi wa takfiif ilyaai sulaamayaat wataqadama dabduha fii awaa'ili lkitaabi ayuu kusoo hormarayna warawaynaa fi saxiixi muslimin can abi darin radia allaahu canhu qaal qaala lii rasuulu llahi sal ly slam nebiga wuxuu igu yidhi laa taxqiranna ha xaqirin min almacruufi macruufka xaggiisa shayan waxba ha ka xaqirin walow an talqaa akhaaka walaalka a kula kulantidba biwajhin weji daliiqin furfuran weji furfuranba walaalka aa kula kulantide macruufka waxba haqaqirin yani ninka walaalkaa weji furfuran kula kulanta macruufkay ka mid tahay baabu istixbaabi bayaani alkalaami wa iidaaxihi lilmukhaatabi hadalka in la bayaaniyo sunanimadeeda cadayntiisiiba u baab yahay wa iidaaxihi lilmukhaatabi qofka lala waramayana loo cadeeyo warka qaala rawaynaa fii sunani abi daawuuda can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana kalaamu rasuulilahi sal ly slam nebigu hadalkiisu wuxuu ahaa kalaaman faslan hadal kala baxbaxsan yafhamuhu uu fahmayo kullu man yasmacuhu qof walboo maqlaa wuu fahmay marka hadalka inuu kala baxbaxsan yahay si qof u fahmo qaala warawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can anasin radia allahu canhu can اlnabiyi sala allahu alayh wali wasalama annahu kaana wuxuu ahaa nebigu idaa takalama bikelimatin kelmad hadduu ku hadlaayo acaadahaa halaatan saddex jeer buu ku celinayay xataa tufhama canhu ilaa laga fahmo waidaa ataa calaa qowmin qolo hadduu u yimaado fasallama calayhim ou salaamo korkooda sallama calayhim halaatan saddex buu salaamayay jeer baabkaan ku darana baabulmusaaxi kaftankii ayuu u baab yahay kaftanka qaala rawaynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wa muslimi can anasin radi allaahu canhu ana rasuula اllahi sal اllahu alayh wali wasalam rasuulku kaana wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayay liakhiihi sagiir anas walaalkiisii ka yaraa yaa abaa cumayr maa facala nuqayr abu cumayrow shimbirkaaga ka waran muxuu sameeyey shimbirkaaga bkaftan qaala warawaynaa fi kitaabay abi daawuuda watirmidiy can anasin ayضa ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaala lahu wuxuu ku yiri yaa da ludunayn dhaga weynow qaala tirmidiyu xadiisun saxiix yaa da ludunayn waa meeshaan dhaga weyne ka dhahno kale war midkaan dhagaha waaweyn laho kaftan waay marka qaala warawaynaa fii kitaabayhimaa aydan ana rajula nin ata nabiya sal l slam nebiguu yimid faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ixmilnii iqaad oo gaadiid yani aan raaca isii faqaala waxauu yidhi innii xaamiluka anigu waxaan kugu qaadaya aan kugu xambaaraya calaa waladi naaqati hal cunugeed hasha cunugeeda aan kuseenayaan kuugu qaadaya fa qaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay wama asnacu maxaan ku samaynayaa biwaladi naaqati hal cunugeed wuxuu i tara lama fuuli karo wuxuu qaatay eh, nirig yar in laga wado ama qurbac yariisa oo weliba hadda dhashay ayuu u qaatay faqaala qaala rasuululahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi wahal talidu libilu ila nuuqa hal dul ibilu geela ma dhashaa ila nuuqa hal unbaa hal talidul ibilu geela miyay dhalaysaa ila nuuqa hala unbay dhashaay yacnii hashaan weyn oo aad rabto inaan ku saaro yaa dhalay iyada laftirkeeda geelle ma dhalin cunug geel waa mara geel cunugiisle waxaan ku saarayaa biwaladin naaqa markuu leeyahay ee uu leeyahay maxaan ku falayaa kan weyn oo aad raadinaysaba yaa dhalay ka wadansoo welad le maaha weladu naaqa unsooma hal le ma dhalino isaga xataa qaala tirmidiyu xadiidun saxiixun qaala warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahi inaka adiga tudaacibuna waa nala kaftantaa qaala waxau yidhi innii laa aquulu ilaa xaqan xaq maahan ani wax kale ma xataa markaan kaftamayo xaq len sheegaa been iyo waxaas ma sheegay qaala tirmidiyu xadiidun xasanun qaala warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can ibni cabaasin radia allaahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal laa tumaari akhaaka walaalkaa hala doodin walaa tumaasixhu hala kaftamin walaa tacidhu ha u ballanqaadin mawcidan ballan fatukhlifahu aad guub yeesha marka ood khilaafto kana marka laa tumaasixhu baa ku jirta qaala alculamaau marka culamadu waxay dhaheen buu yiri alimaam nawowi raximahullah almusaaxu almanhiyu canhu kaftanka layska reebay huwa aladii midka weeyaan fiihi dhexdiisa ifraadun uu yahay gabadfal ee ifraadun yacni guluwi oo ku jiro wayudaawamu calayhi lana daa'imo waxaa la daa'im laga yeelo haddii marka kaftanka uu zaa'id yahay maya fa inahu yuurisu wuxuu dhalinayaa waxaas addaxika qosol wa qaswat alqalbi qalbi madoobaad qalbi qallayl wayashqalu can dikri illaahi tacaala ilaahay dikrigiisana qofka waa ka shuqliyaa walfikri iyo in laga fakero fii muhimaati iddiin maanta dhan qofka hadduu baashaal iyo kaftan iyo qosol ku jiro wuxuu ka mashquulayaa dikriga alle iyo muhimaati iddiin diinka waxyaabihiisa waaweyn wayauulu wuxuuna u dhammaanayaa uu gaarayaa fii kahiirin in badan dhexdood min al owqaada awqaadda ah ilal iidaa'i in wax lagu dhibo marka dambe dhibgaaya wax lagu dhiba u tegayaa haddii la badsado kaftanka wayuurisu wuxuuna dhaxalsiinayaa alaxqaada al cuqdo wayusqidu wuxuu ridayaa almahaabata haybada iyo walwaqaara deganaantana waa ridaya qofka meel walba hadduu ku kaftan badan yahi war un iskaga tuuro marka dambe ma laga heebeysanayo qofkaas fa amaa maa salima wixii ka nabadgalo min haadihi lumuuri arrimahan lasoo sheegay fa huwa almubaaxu waa midka banaan aladii kaana rasuululahi sal ly slam yafcaluhu oo nebigu uu samayn jiray fa inahu sala allahu calayh waalih wasalama nebigu inamaa kaana yafcaluhu wuxuu samayn jiray kaftanka fii naadirin wakhti yar oo min alaxwaali xaaladaha ka mida mar mar ayuu nebigu sameey jiray limaslaxatin buuna u sameey jiray maslaxo wa tadyiibi nafsin iyo naf wanaajinteed yacni qurxinteed wa tadyiibi nafsilmukhaatabi midka lala hadlaya naftiisa wanaajinteeda wa mu'aanasatihi iyo wehel <clears throat> yeelkiisa in loo wehel yaalo maslaxa maray ku jirto sidaasoo kale ay tahay ninkan aad la hadlaysa harta inaa qalbigiisa wanaajiso ninka hadduu kula kaftamo waa ku jecelyihi isleeyah inaad ugu heli yeesho wahaada kani laa manca minhu qacan laa manca diidis minhu xaggiisa ma ahnin qacan go-naan bal huwa isagu sunatun sunna waa mustaxabatun la jeclaysto la sunneeyo idaa kaana bihaadihi sifa sifadan haddii uu yahay factamid aniyahu cusko ayuu ku yiri imaamu nawowi maa naqalnaahu waxaan ka soo guurinay can ilculamaai culimada wa xaqaqnaahu aan taxqiijinay fii hadihi alaxaadiidi axaadiidan dhexdeeda aan ka taxqiijinay wa bayaani axkaamiha iyo axkaamteeda caddaynteeda fa inahu isaga mima kii waay yacdumu lixtiyaaju ileyhi baahida loo qabaa ay weynaanayso wabilaahi tawfiiq sal llah wslam calaa nabiyina muxamed wcala ali saxbi